uu icraabka ku raacaa dhammaan xurufulcadafka oo dhan sagaalka xarfu cadaf xaraf walbaaba macduufkiisu wuxuu icraabka ku raacaa macduufu calayhiga keliya waxay dhexe waxaa iskhilaafa waa xugunka dhammaan macduufku wuxuu icraabka ku raacaa macduufu calayhiga laakiin xagga xugunka marka la yidhaahdo lix ka mida xuruufta macduufku macduufu calayhigu xugunka ku raaca saddex xuruufta ka midana macduufku macduuf calayhigu xugunka ku khilaafa wawda fa'da humma ow am xataa lixdaas xaraf macduufkii macduuf caleyhigu isku xugunay noqonayo oo wixii loo sugo macduufu caleyhiga macduufkana loo sugaa wixii laga anfiyo macduufu caleyhigana waa laga anfina macduufka hadaad tirahda jaa zaydunaa yimid wa camrun xraabkii waaba isku raaceen mar walba macduuf macduuf caleyh xukunka marka zayd waa maxay waa maji in loo sugay wa camruna waa loo sugaa asna waa yimi maa jaa zaydun zayd ma imaan wa camruna ma imaanad leeda waa laga anfina jaa zaydunaa yimid fa camruna kadaba yimid wa xukunka loo sugo macduuf caleyga macduufkana loo suga xukunka laga afiyo macduuf caleyhigana macduufkana waa laga anfina lixdaas laakin bal laa laakiin saddexdaas ayaga waa iskhilaafayaan macduufka iyo macduuf caleyhigu nafyan wa itbaatan isku khilaafay isku xugun loo sugnaa keliya waxay isku isku raacayaan icraabka wa cadfu nasaqi cadfu nasaq ayaa ku raaca bilwaawi xaal uu ku sugnaaday cadfu nasaqi alaykum salam amatullah maxamed muxidiin cabdulxamiid balfiiri iclam ogow masalo kaloo halkaan uga hadlaya oonan ka hadlin hadeer iclam ogow ana cadfa nasaqa cadfu nasaq binadari marka loo fiiriya ilaa licraab icraabka yatbacu waa raaca almacduufa calayhi fii waaxidin miduu ku raaca waaxidka min halaathati ashaa saddex shay ka mid a alawalu kana ugu horeeya an yatbaca waa inuu ku raaco alicraaba icraabka aladi icraabka fii lafdi macduufi calayhi ku sugan wadalika mithaalki naxwu qawlika waa hadalkaa tiri oo kale jaa-i zaydun ayimid zaydun icraabka lafdiga waa rafcu wa caliyun calina waa yimid waa ku raacay wa ra-aytu zaydan aan arkay icraabka lafdiga waa nasbu wa zay bizaydin aan soo maray wa caliyin aan soo maray wa shardu haada nawci nawcan shardigiisa an yakuuna almacduufu macduufku waa inuu ahaado saalixan mid u suubada lian yeliya alcaamila caamilka inuu la xiriirsado shardigaanu leeyay wa shardu haada nawci nawcan shardigiisa an yakuuna almacduufu macduufku waa inuu ahaado saalixan mid u suubada lian yeliya alcaamila caamilka inuu la xiriirsado fi lmacduufi calayhi macduufu calayga ku camal fala tan shardigaasu leey marka lafdiga wax lagu cadfaa waxaa shardi ah macduufka iyo macduuf calayga caamilkiisa in laysku xiji karo waa in macduufu calayga caamilkiisu macduufka ku camal fali karo hadduusan ku camal fali karin lafdiga la layskagama cadfi karo ma la layskaga cadfi karo fain lam yaslux ilmacduufu macduufku hadduusan suuban lian yeliyal caamila macduufu calayhiga caamilkiisa inuu la xiriirsado hadduusan u suuban hadduusan u suuban inuu la xidhiirsado macduufu calayhiga caamilkiisa ma banaana lafdiga in layskaga cadfaa lam yajus ilcadf cala lafdi ma banaana fain lam yaslux hadduusan u suuban almacduufu lian yeliya inuu la xidhiirsado alcaamila midka ku camalfala macduuf calayga wadalika mihaalkii kaan yakuuna almacduufu macrifatan macduufkiiyaa macrifo noqday oo kale fii xiinin waqtiyuu noqday ana almacduufa calayhi ismullah uu yahay annaafiyat liljinsi macduuf calayhigii waa ismullah annaafiyat liljinsi laadii jinsiga anfinayday weeye isimkeedii macduuf calayhigii laadan jinsiga anfinaada wax aan nakiraan kuma camal fasho wax aan nakiraan kuma camal fasho markaasaad waxaad rabtaa macduuf macrifo inaad isimkeeda ku cadafto ma yasaxa lagu leeyay wax jira ma ma ansixi karo maxaa yeelay macrifo isim ma u noqon karta laada uma noqon karto uma noqon karto mithaal naxwu laa rajula wax nin afi daari daarti dhexdeeda kuma sugnaano walaa faatimata ma dhihi karti everywhere lagu leeyahy walaa faatimatan ma dhihi kartida lagu leeyahy walaa faatimata ma dhihi karti walaa faatimatan ma dhihi karti hmm. walaa faatimata ma dhihi kartid oo kuma cadfi kartid laa rajula fi daari walaa faatimata ma banaanaa lagu leeyahay maxaa yeelay faatimata waa macrifo laaduna kuma camal fali karto ila laadu nakira bis ay ku camal fashaa laadu nakira kaliya ay ku camal fashaa lam yajuus ilcadfu cadaf banaana calaa lafdi lafdiga laada rajula lafdigeeda lagu cadfo rajula lafdigeeda in lagu cadfo faatimadan ma banaan lianna isma laa annaafiyati liljinsi laa yakuunu ila nakira wa ka an yakuuna almacdufu calayhi aydan fii xiinin wa kaan yakuuna almacduufu calayhi macrifatan aydan misaal kale macduufu calayhigii wa an ka an yakuuna almacduufu dhe macrifatan waa mihaal kale macduufkiyaa macrifa fii xiinin fii xiini dhe waa mudaafe fii xiini ana almacduufa calayhi majruurun bimin azaaida macduufu calayhigan min zaa-idaha lagu jiray min zaa-idaha naxwo maa jaa-anii min imraatin haweenay iima imaan walaa zaydin ma dhihi kartid ma banaan oo adoo ku cadfaaya imra'atin lafdigeeda xali waxaa lagu leeyahy imra'atin caamilka ku jira oo lafdiga jiray zayd ma jeri karaa ma jeri karo waa min zaa-ida min zaa-ida waxa weye nafyi waa inuu nafyi ka horeeya ama shibu nafyi waana inay ism nakiraa gashaa ee zaydoo macrifaa ma jeri karto caamilkaasu ma jeri karo zayd oo minta zaa'idada lianna min azaa'idata laa tujaru laa tajuru anaka eh, lianna min azaaidati lianna min azaa'idata laa tajuru lmacaarif dhe ah, nakira waa jirtaa laa tajuru almacaarif ah, macaariftaysan jiri karin laa tajuru maka nakiraad maaha nakirada waa jirtaa waxaa dhamay jirtaaba nakiraada waxay dhamay jirtaaba nakiraada shardigii koobaad kaasuu noqday marka macduufka iyo macduuf caleyga icraabka lafdiga marka la yskaga cadfaa waxaa shardiya macduufka caamilka ku jira ah, macduufka caamilka ku jira waxaan rabaa macduufu caleyga caamilka ku jira waa inuu macduufka geli karo ah, waa inuu macduufka geli karo ku camal fali karo macduufu caleyga caamilka ku jira waa inuu macduufkan geli karo la xaybsan karo oo macduufkan ku camal fali karo markaasaad lafdiga la iskaga cadfi karaa annawcu thaani nawca labeeya an yatbaca maxal almacduuf calayhi waa inuu raaco macduufku macduuf calayga maxalkiisa maxalka in lagu cadfo wa yushtaradu lisixati alcadfi fi lmaxali halaathatu shuruud saddex shardiyuu leeyahy saddex shardi a loo shardiyaa maxalka wax ku cadfidiisa maxalka inay wax lagu cadfo saddex shardiya loo shardiya wa yushtaradu waxaa loo shardiya lisixati alcadf cadaf inuu ansaxo cala almaxali maxalka wax lagu cadfo halaathatu shuruudi awaluhaa saddexda kan ugu horeeya an yakuuna dalika almaxalu maxalkaas waa inuu waa inuu kamid yahay mimaa shay yadharu muuqana fii fasiixi ilkalaami kalaamka fasiixa maxalkaas waa in ixraabka lafdiga laga muujin karo ixraab maxalka kasoo muuq lafdiga kasoo muuqan kara waa inuu wa haaniiha midka labeeya an yakuuna istixqaaqu lmacduufu calayhi macduufu calayhiga midkii mutay an yakuuna istixqaaqu lmacduufu calayhi macduufu calayhiga mudashada uu mutay lidalika almaxali bixaqi lasala wa inuu asalnimo waa inuu ku leeyahy icraabka macduufu calayhiga mahalkan icraabka ah oo uu mutay waa inuu asalnimo uleeyahy ee hadduusan asalnimo ulahayn waxba laguma cadfi karo mahalkaas whaaliuha an yakuuna daalibu caamilka dalba lidalika almaxali baaqiyan mid baaqiya inu fasiix alkalaam hadalka fasiixa waa inuu baaqi yahay caamilkii dalbaayay maxalkaas ee caamil suuray maxalkiisa waxba laguma cadfi karo mihaaladiiu hadda keena falaa yajuusu ma banaan an taquula inaad tiraahda marartu bizaydin zaydaan soo maray hadda zaydin lafdigeedu waa jiran yahay lakin maxalku waa nasbisanya jaarmjhuur waxaan maalkiisu waa mafcuul bih hal jaarmjhuur asagoo aan maalkiisu nasbisanayn wuxuu ahaa ma faacilku mid ka dhaca hadda marka bizaydin waa mafcuul bih waa nasbisanayn maalkiisu laakiin waxba laguma cadfi karo sababtoo ah fi fasixil kalaam ma laga muuji karaa ma la dhihi karaa marartu zaydan aan soo maro lama dhihi karo ilaa marartu waxa weeyaan toos mafcuulku ah, ma qaadato ma la dhihi karo khalaas wey marka maxalkaas waxba laguma cadfaa lagu leeyay maxaa yl shardigii koobaadaa maqan oo ah an yakuuna dalika almaxalu mima yadharu fi fasiixi اlkalaami ma muuqan karo ma muuqan karo fa inaka adiga taclamu waxaad og tahay ana maxalaljaari walmajhuuri nasbu adiga waa og tahay majruuru waa nasbisany weligiis waa saas liannahu jaarumajhuur fii macna lmafcuul bihi wooy laakin lamaa kaana markuu ahaaday laa yajuusu laka inuusan kuu banaanayn an taquula inaad tirahdo fi lfasiixi marartu zaydan soo maray maadaama aysan banaanayn oo aan hadalka fasiixa laga muji karin maxalkan lam yajus laka an tansiba almacduufa macduufka inaad nasibdaa kuma banaano fi hada lmithaali iyo wanaxwi liana dalika almaxala maxalkanu laa yadhar ma muuqdo fi fasiixi lkalaami ma muuqdo wa mihaalu maa lam yakun istixqaaqu lmacduufu caleyhi lilmaxali bixasabi lisaala waxaa nidhi oo shuruudda shardiga labaad uu ahaa shardiga labaada wuxuu ahaa macduufu calayhiga mudashada uu maxalkaas mutay inay asalta waa inay asalta wa mihaalu maa shay mihaalkiisa lam yakun uusan noqono shardigaasaa la waayo lam yakun uusanaan istixqaaqu lmacduufi calayhi macduufu calayhiga mudashadiisoo lilmaxalli uu mutay bixasabi asaala uusan ahayn kullu wasfin waa wasfi kasta ism faacil amhilatu maalaqa ism mafcuul waa kuwaas waa wasfi kasta wasfigaasoo mustakmilin dhammaystirtay lishuruudilcamali camalfalka shuruuddiisii low nusiba haddii la kordhigo macmuulu macmuulkiisa uma cadafta aada ku cadafto calaa haadaalmacmuuli macmuulkaas lam yajuus laka kuma banaano an tajura almacduufa macduufka inaad inaad rafcido inaad jerto lam yajuus laka kuma banaana an tajura inaad jerto almacduufa macduufka inaad jertaa kuma banaana hadde ilaa maogtahay macmuulkii waad nasbiday marka ma dhihi kartid macduufka waa jer ma halkaas macmuulka ilaa waa loo idaafeeya macmuulka marmar sooma managii soo marnay wasfiga macmuulkiis waa loo idaafeeya oo isim faacilka mafcuulkiisa loo idaafeeya sooma jeed marka sife mushabaha oo kaleeto mushabah bilmafcuul bihi aa loo idaafayna marmar sooma jeed marka ma dhigi kartid maxalkan ku cadfa ana waa jera hmm. lam yajus laka kuma banaano an tajura almacduufa inaad jirto calaa maxali dalika almacmuul inaad ku jirto macmuulka almansuub la nasbiye calaa fardi anahu majruur in la jaray bilidaafati lagu jiraan qadara falaa taqul ma dhigi kartid zaydun zayd daaribun wuxuu garaaca camran camar wa akhiihi camar walaalkiisna waa garaaca wa akhiihi waxaad ku cadfay camr ila camran waa mafcuulu bihigii daarig waxaana soo ogaan isim faclin loo idaafay karo mafcuulkiisa oo la dhihi karo zaydun zayd daaribu camrin camr waa mid garaa ah marka wa waxaan ku cadfaad leedahay macalka camar ilaa mudaaf ilayhi waaye waxaa lagu leeyahay jarka ma asala asal maaha takfiif unbaa keena takfiifaa loo keena idaafe lafdiya aalo ay faa'iday jirta takfiif wasfiga marka loo idaafayna macmuulkiisa waa liajli takfiif ee asalku waa inuu nasbiyo oo mafcuul bihi u qaato asalku saasu ah ee markaan leenahay zaydun zayd daaribu camrin waxaan rabnaa hadalku inuu fududaado oo zaydun daaribu camrin iyo zaydun daaribun camran way kala fududyi marka asal ma ahan jirku ee waa liajli takfiif asal maaha ee waa liajli takfiif liana istixqaaqa almacduuf لأنa اsتحقاaqa macmuل الوصف waصfiga macmuulkiisa mudashada uu mudanaa aljara jarka laysa biاlأsalati maaha waصfiga macmuulkiisa jarka la jara asl maaha bal اlأصlu aslku an yakuuna mansuuban asalku waa inuu mansuub ahaado wاljaru jarka biاlidaafati lagu jaraa liqasdi تakfiifi fudayna looga qastaa waqad taqadama lanaa dikru hadihi lmasala noo soo hormar meeshaas ka sii wad adugu mihaala iyo kii saddexaad atawahum in wax lagula cadfo iyo waa fawaa'id badan yahay kitaabkaas wa cadfu nasaqi cadfu nasaqa ku raaca waxaa ka horreeya icraabka bilwaawi cadfu nasaqaasu xaalu ahaaday cadfu nasaqa waaw a wax la yskula cadfaa alraabicu midka min atawaabici tawaabicda kamid ahda cadfu nasaqi waqad madaa waana tegey tafsiirulcadfi cadafka tafsiirkiisu waa tegey oo anagii soo niri arrijucu ila shayi bacda alinsiraafi canhu aa la yidhahda fa ama nasaqu nasq fa huwa nasaqu ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxaa ka horeeya taabicaasoo almutawasidu uu dhexdhexaysanaa baynahu taabica iyo wa bayna matbuuci matbuuciisa inta udhaxayda axadu xuruufilcadfi cadafka xuruuftiisii mid ka a xuruufta alatii ee u imaan doono dikruha la sheegideeda xuruufta alatii oo u imaad doono dikruha la sheegideeda waxaad ka ka sifaynaydaa mudaaf mudaafkaad ka sifaynaydaa xuruufta walam axuda cadfu nasaqan uma xadaynuu ku yidhi bixaddin xad kuma aanan xadayn waxaan ugu xadayn diida liwuduuxi cadaanshadiisa darteed iska cadi cadfu nasaq waa la calaa ananii maca anani aniga fasartu inaan fasiray iyadoo la jirto biqowli qowlkaygaan ku fasiray bilwaawi xaal uu ahaaday walfaa-i faa xaal uu ahaaday waxaad tidhahdaa bilfaa-i bilwaawi xaalu ahaaday walwaawi wow xaalu ahaaday hmm, saasaan idhi oo xuruuftiiyaan isku cad waa cadfu nasaqi bilwaawi walfaa-i wa huma saasaan idhi kaasaan idhi oo waa kuu fasira cadfu nasakhi ilaa aqiri inta laga gaaro fa ina macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ana cadfa nasakhi cadfu nasaqa huwa alcadfu waa cadaf bilwaawow wax lagu cadfo walfaafa wax lagu cadfo waa khawaatima iyo walaalayaalkood toddobadii kale wax lagu cadfo wactaratu waxaan u bambaxay bacda dikri kulli xarfin wactaratu waxaan u bambaxay bacda dikri kuli xarfin xaraf kasta la sheegidiisa ka gadaal bitafsiiri macnaahu macnihiisa in la fasiro xaraf kas marka sheeg macnihiisa taasaan u banbaxay wata wactaradtu macnaheed wuxuu ila jeeda tacaradtu wey waxaan u banbaxay wey wactaradtu waxaan u banbaxay bacda dikri kuli xarfin xaraf kasta la sheegidiisa ka gadaal bitafsiiri macnaahu macnihiisa in la fasiro taasaan u markaan wow sheego waa kuu sheega macnihiisa limulaq اljamci fa markaan kuu sheego litartiibi watacaqiibi uma markaan sheego litartiibi wtaraaki haraf waliba macnihiisa u banbax wahiya wowdii limuطlaqi اljamci jamcin oo kaliyahay usugnaatay wowdi waxay faa'iideydaa muطlaquljamc waxa la yidhaahdo in uu la jamciyo bis wahiya wowdii limuطlaqi اljamci jamcinta keeda la idlaaqo u sugnaado qaala siraafiyu siraafi wuxuu yidhi ajmaca anaxwiyuuna naxwooley waxay ku ijmaaceen waalluqawiyuuna culammada luqawiyiintu waxay ku ijmaaceen min albasriyiina waalkuufiyiina xaalo ay yihiin culamadaasu calaa ana alwawa wawdun liljamci inay u sugnaatay min gayri tartiibin tartiib la-aan culumada waxay leeyihin luqada waxay ku ijmacdu leyihin sirafi sirafi waa lagu naqdi doonaa ibnu hishaam aaba naqdi doonay ijmaaca uu sheegay waa sida jamaahiirtu qabaane ijmac ma jiro ijmac ma jiro qaaraa la tartiibay faa'iidada qaaraaba leh marka wawdu jamc jamcinay faaide jamcin waxaa loola jeedaa macduufka iyo macduuf caleyga xukunkaas waa ku wada jiraan haddaan idhaahdo jaa-a zaydunaa yimid wa camrunaa yimid kaliya wowdu waxay faa labadoodu xukunka maji inay wadaagaan labadooduba waa yimaadeen laakiin kaa soo horeeyey iyo kaa dambeeyey ima wada socdeen kamaba hadashaba iyado shaqadeedba maahanba shaqadeed maaha limutlaq iljamci usugnaa wa aqulu waxaan leeyahay yuri ibnu hishaam idaa qiila haddii la yihahdo jaa zaydunaa yimid wa camrunaa yimid fa famacnaahu qowlkaas macnihiisa annahumaa zayd iyo camar ishtarakaa waxay wadaagsadeen fi lmajii'i maati intaas wey labadoodu intaasay shurka ku yihiin uma yactamilu lkalaamu hadalku wuxuu ixtimaali karaa halaaata macaanin macaani saddex ah axaduha halaaadii midkeed an yakuunaa camar iyo zayd waa inay ahaadaan jaa-aa kuwa yimid macan xaalay wada jiraan hal mar inay wada yimaadeen waa dhici karta wa ka labaad an yakuuna majiihumaa kownu majiihimaa imaatinkoodu waa inuu yahay calaa tartiibi tartiib oo uu soo horeeyey macduufu calayhigu kadibna uu xukunka ku sifoobay macduufka saasna waa aqbali karaa wa thaalithu macnaha saddexeeya an yakuuna waa inuu yahay kalaamku calaa cagsi tartiibi tartiibka cagsigiisa oo marka horeto xukunka iyo majii'a ama imaatinka waxaa ku horeeyey camar kadib ayuu xukunkan ku sifoobay macduufu calayhiga oo zayd ah fain fuhima haddii la fahmo axadulumuuri arrimaha mid ka mid a bikhusuusi gaar ahaantiisa fa min daliilin daliilaa laga fahmay daliilko aakhara kale daliil kalea laga fahmay ee wowdu ma keenin haddii tartiib la fahmo haddii maciyo la fahmo haddii cagsu tartiib la fahmo saddexda macno ka mid a haddii la fahmo meel kalea laga fahmayo lagama fahmin xarfu cadafka oo wowda ma laga fahmin ma laga fahmin fain fuhima haddii la fahmo axadul umuuri arrimaha mid ka mid a bikhusuusihi gaar ahaantiisa fa min daliilin daliil ayaa laga fahmay daliilka aakhara kale kamaa fuhima almaciyatu sida maciyada loo fahmay fii naxwi qowli ilaahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sare waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi wadkur nabiga subanow sheeg id waqti yarfacu ay kor yeelayeen ibraahiimu nebi ibraahim iyo wa ismaaciilu nabi ismaaciil alqawaacida aasaasyaalka min albeyti beytka xaggiisa xaalay aasaasyaalku ka ahaadeen kay dhisayeen aasaaska koryeelayeen sideeda kala siirada iyo taariikhda waxaa loogu yaqaan labadooda inay isla dhisaayeen oo ibraahimna dhisaayey ismaaciilna dhagaxa soo dhiibaayey macyada marka cilmi kaleeto aa lagu yaqaano sunnada ah ee laguma yaqaan wowda uma faa-iideyn inay labadooda isla dhiseen wowdan lagama faa-iiden ee axaadiidta iyo sunnada cadayneed labadoodu isku maray isla dhiseen Hmm. waa isla dhisaaye marka hadda wowda ku jirta wa ismaaciilu ismaaciil iyo ibraahim rafciga markay samaynayeen maciyo waay isku maray ah wa kamaa fuhima sida loo fahmay atartiibu tartiibka fii qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah waa sareeyaa ilaah uu yidhi idaa zulzilat alardu dhulka marka la gilgilo zilzilaalaha la gilgilideeda dhulka marka la ruxo ruxideeda u munaasibkaa wa akhrajat ardu arladuna markaas kadib ay soo saarto asqaalaha culeysyaalkeeda markii la gilgilo ay banaanka soo dhiga meydkii iyo wixii ku jiro dhan dadkii dhintoo ku jiray banaanka markaasay usoo baxeen markaas kadib ay soo saareen waa tartiib zilzaalkaa horeeya soo bixintaa dambayda macnahaana loo fahmaa oo waqaal insaanu insaankii meydkaaya soo baxay kadib uu yiraahdo maa lahaa arlada xaa usugnaado xaa dhacay watii iska deganaa jirta xayla gariirta ah. marka macnahaana loo fahmaya tartiibka ee wowdu ma tusin wa kamaa fuhima sida loo fahmay caksu tartiib tartiibka cagsigiisa fii qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ila waa sareeyahay ikhbaaran mukhbiran xaalo ilaahay waramaan can munkiri lbacthi bachiga kuwii diidanaa ilaahay isagoo ka waramaa ilaa wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen maa hiya nololuma ahaanin ilaa xayaatuna nolosheena ma ahanin nolosha adduunyaha ee dhow namuutu waa dhiman doonaa wanaxya haddana waa nool oo fiiri hadda waa cagsu waxa weyan cagsu tartiib wey waxay leeyihin hadda waa noolna kadibna waa dhiman doona oo waxa maanta xukunka ku horeeya xukunka waxaa ku horeeya macduufka oo ah wanaxya waxaana ku dambeeya namuut oo macduuf caleyhgii ilaa iyagu ma aaminsane inta hadda nool inta dhimano aan kadib noolaa doono haday saas aaminsan hadde maba noqdeenba munkir ilbacth ee waxay noqon lahaayeen muqiri ilbachi inta bachiga qiray noqon lahay markaasuu yidhi walow kaanat walow kaanad wowdu hadday usugnaa lahayd litartiibi tartiib lakaana qowlkaanaaba wuxuu ahaa lahaa ictiraafan qirid bilxayaati nolol la qilo bacda mowti geeri ka qadan wodaanu tartiib faa'iiday laheed oo ay yidhaahdeen namuutu wa naxya ah, waa noolaanaynaa inta dhimanno aan kadib noolaanayno waxayba noqo lahaa kalaam tartiib hadduu hadalkan faa'iidaynayo dad qiray in hadhow ay noolaan doonaan bacda almowt ay noqo lahayd walow kaanad wowdu hadday u sugnaa lahayd litartiibi la kaana qowlkaana wuxuu ahaa lahaa ictiraafan qilid bilxayaati nolol la qiro bacda almowti geeri ka gadaalna la noolaado wahaada aladii macnaha dakarnaahu aan sheegnay qowlu aktari ahlilcilmi ahlulcilmiga inta ugu badan qowlkooda weeye min annuxaati xaalo ay agarkaasu ka mid yihiin iyo wa qayrihim qayrkoodba walaysa qowlkaasu ma ahan biijmaacin ijmaac kamaa qaala siraafiyu sida siraafi yiri ijmaaci siraafi wax ma jiro bal ruwiyo waxaa laga wariyay can bacdi alkuufiyiin ana alwowowowdu inay u sugnaatay kufiyiinta gabala qabaan wowdu tartiibay faa'iideydaan markaas la aydan ka jawaab ah, gaaladan miyaa ogolaa alxayaata bacda almowt wowdan ka warramayo cagsulqiyaas iyadaa waa tan waxay yidhaahdeen maya macnaheeda annaga hayna wa annahu bacdigaasu ajaaba waa ka jawaabay can hadihi alaaya aayaddan waa ka jawaabay wuxuu ga jawaabay bi almuraada ka loo jeedaa yamuutu kibaarunaa odayaasheenaa dhimanayaan watuuladu siqaarunaa caruurteenaa la dhalaa fanaxyaa waa noolaanaynaa saasay ula jeedaan waa tartiibay yidhaahdeen namuutu waa dhimanaynaa annaga odayaasha wanaxyaa waa noolaanaynaa saubadkaan dhalnaa noole saasay ula jeedaanay ha waa tartiibay yidhahdeen baxina ma ogolaan nimankan waa gaalo oo macnuhu waa yahay inaysan ogolayn baxdi laakiin waxay yidhaahdeen noloshaan dambey sheegayaan waxay leeyiin qof caruur dhalay kaas ma waa dhuuntay meesha soomaalida tira ha qofka hadduu odag waxa weyan ama hooyada caruur badan dhalaan ee u dhinto kaasa kaasuma dhiman waa dhunta l mhm. ha indhuhun ka dhunta waa loo jeedine kaasma dhimano waa kanaa dadkiisiyaa jooga ee waxaa dhintay qofaan dad reebin ay leeyihin ha saasay marka saasay ufasireen waxay yidhahdeen ma dhe waxa macnaha ulama jeedaan annagu haddaan noolnahay nahay kadib naa dhima doona ulama jeedaaniyo ee waxay ula jeedaan annagu waa dhimayna odayaasheena caruurtaan dhalnay aan noolaanay mar haddi carruurteenu ay nool yihiin waa noolna anagu maanaan dhiman saasay u awireen sidaas ay u awireen wuxuu yihi ibnu hishaam marka fa wa huwa wahuwa ta'wiilkaasu baciidun waa tawiil baciida ah. ha tawiilka baciidi qariib loo qaybiya ha tawiil baciida wey oo aada uga fog macnaha waa tawiil baciida ah. wa min awdaxi ma shayga ugu cadaan bad ugu caddaan badan waxaa ka mid a ah, oo yaruddu ridina calayhim korkooda qowlulcarab carabta hadalkooda hadalka carabu tiri ikhtasama zaydun wa camrun zayd iyo camara doodeen iyo wamtinaacuhum carabta diididda ay diideen min an yacdifuu inay ku cadfaan fii dalika tarkiibkaas bilfaa-i fa aw bihuma huma carabtu ma ogola in la yidhaahdo ikhtasama zaydun fa camrun اktزma زaydu ثuma cmru ma banaana xalay warka wuxuu noqonaa اktazama زaydu زayda keligiis dooday haddee dooda laba qofay udhaxaydaa waa dooday lama yidhaho qof keligiis facamrun kadibaa camar dooday اktazama زaydu زaydaa dooday uma waa dambe ka gadaal camrunaa dooday u noqaa carabtu ma ogolo markaas waa mamnuucay leeyiin carabtu haddii marka wowdu ay tartiib faa'ideyn laheed saasoo kale mamnuuc noqole in la iqtasama zaydun wa camr ayadoona mamnuuc noqole day tartiib faa'ideyn lahed ilaa fadiga tartiib faa'ideeda waa mamnuuce wa min awdaxi maa shayga ugu cadaan baad waxaa ka mid oo yaruddu ridina calayhim bacdu lkuufiyiintaas qowlul carabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen ikhtasama zaydunaa dooday wa camrunaa dooday iyo wamtinaacum taas waa banaanta carabiga iyo wamtinaacum carabta diididda ay diideen min an yacdifuu inay ku cadfaan fii dalika tarkiibkaas bilfaa-i ow bi uma uma inay ku cadfaan maxay u diideen likownihimaa fa-da iyo humada ahaanshadoodo litartiibi tartiib ay u ahaadeen tartiibay faa'iideeyaan falow kaanat ilwaawu wowdu hadday ahaaneed milahumaa labadoodoo kale oo wowduna ay tartiib faa'iiday laheed lam tanaca daalika cadafkaasa reebtoonaa laha in wow layskula cadfo tarkiibkaas oo la ihahdo ikhtasama zaydun wa camrun aa reebtoonaa laha mamnuucu noqo laha mamnuucu noqo laha macahaa macal waawe wawda la jirkeedu mamnuuc noqo laha kama mtanaca siduu u reebtoonaaday macahumaa maca alfaai wa thumma sida huma iyo wowda huma iyo fada huma iyo fa-da sida loogu cadfi diiday tarkiibkaas awowduna u reebtoonaa laheed hadday tartiib faa'iideyle waalfaai fa xaal u sugnaaday dheh wahiy waxaad tidhahdaa wacadfu nasaqi bil waawi xaalu ahaaday waalfaai fa xaalu ahaaday cadaf cadfu nasaq fa ayuu ahaado fa la iskula cadfaa litartiibi tartiib xaal ay u sugnaatay fadu iyo watacqiiri iska dabageyn waalfaai iyo fa xaal ahaaday cadfu nasaqi litartiibi tartiib xaal ay u fadu iyo watacqiiri iska dabageyn xuruufta waxa lagu cadfay fa kamid a ah. macaaniday faa'iideydana waxaa kamid a ah tartiib iyo tacqiib tartiib waxay tahay xukunku marka hore macduufu caleyga ku sifooba kadibaa macduufku ku sifooba muddana u dhaxayme ko macduufu calayhiga ayaa dhacaya xukunkiisa kadibaa xukunka macduufku dhaca muddana uma dhaxayso sidaasaa tacqiib la yidhaahda sidaasaa tartiib la yidhahda iyo tacqiib tartiib macnaheedu wuxuu yahay macduufu caleyhigaa dhaca kadibaa macduufku dhaca saas waa tartiib mudda uma dhaxaydana waa tacqiibka mudda uma dhaxaydo na waa tacqiibka idaa qiila haddii la yidhaahdo jaa zaydun zaydaa yimid fa camrun camarna waa yimid fa macnaahu qowlkaas ana majii'a camrin camar imaatinkiisu waqaca waa dhacay bacda majii'i zaydin zayd imaatinkiisa ka gadaal min gayri muhlatin sugid la-aan eeoon la sugin oon muddo la sugay inuu yimid wey fa hiya faadii mufiidatun waa mid faa-iideydaa lihalaathati umuurin arrimo saddex saddex arrimood ay faa-ideyda marka wax lagu cadfo atashriiki wadaajin fi lxukmi la wadaajiyo oo macduufka iyo macduuf caleygu waa wadaagaan xukunka hadda imaatin wey xukunku waa wadaagaan zaydna waa yimid camarna waa yimid labadoodu waa wadaagaan imaatin walam unabih ma aanan baraarujin caleyhi xukunkaas ah, walam walam unabih ma aanan baraarujin caleyhi arrinkaas oo ah atashriik fi lxukm arrinkaas ma aanan baraarujin matniga kuma aanan baraarujin waa liwuduuxi caddaantiisa ilaa lixdii xarafay ka mid tahay oo macduufkii macduuf caleyga xukunka wadaaji jiray arrinka labaad waa tartiibi tartiibay faa'iideyda oo marka koowaad waxaa dhaca macduufu calayhiga kadibuu ku dhaca iyo wa tacqiibi ka dabageyn waxay tahay muddo u dhexayne muddo markaasuu yihi wa tacqiibu kulli shayin shay kasta tacqiibkiisu bixasabi qadarkiisu ahaa shay walba tacqiibka qadarkiisa loo fiirina hadda fiiri haddii aad tidhaahdo jaa-a zaydunaa yimid zaydad facamrunaa yimid zaydaa soo galay shan daqiiq kadib camaraa soo galay waa sax laakiin hadda maanta zaydaa yimid kaasu berri subax camar yimid ma dhigi karti jaa zaydun fa camru ma dhigi karti ah. laakiin fiiri ninaa gabar guursaday maanta sagaal bilood iyo hal maalin markala joogay caruur dhasha waxaa laleey fa-la iskula cadfa sagaal bilood oo udhaxeeya dayaha maalin tazawaja fulaanun fa wulida aa laleeya tazawaja fulanu fawulida lahu sax fawulida lahu waa loo dhalay nabad weya laleey haddee sagaal bilood iyo maalin aa udhaxay sagaal bilood iyo maalin maxaa yeelay haddee qadarkii loogu talagalay wax ka badan uma dhexeeyo fawulida lahu alaleey sa uma jeedo hadda waaba kan hadda mithaalku kusiinaa fiiri wuxuu ku yidhi wa tacqiibu kuli shayin shay kasta tacqiibkiisu bixasabi qadarkiisu aade faidaa qulta haddaad tidhahdo dakaltu lbasrata basraan galay fa baqdaada kadibaan baqdaad galay wa kaana baynahuma dhexdoodan ay ahaatay alaaatu ayaami saddex maalin inti loo socda udhaxay saddex maalmood wa dakalta waxaadna gashay bacda thaalii maalinka saddexaadna gadaalkiisaad gashay fadalika kaasu tacqiibun waa tacqiib fii mili haada mihaalkan oo kale caadatan caadahaan waa tartiib waa taqiib wey iska dabad ila mudagti inti qadarkii lagu talagaad ku gasho waa tacqiib wey fadalika kaasu tacqiibu waa tacqiib fii mili hada mihaalkaasu kalu tacqiib kuya caadatan caadaha laakin fa idaa dakalta haddaad gasho bacda alraabic aw alkhamis saddex maalmood waa loo socday maantii shanaadaad gasho ama maantii lixaadaad gasho tacqiib maaha markaas ma dhigi kartid dakaltulbasrata fa bagdaada ma dhigi kartid uma aad dakaltu lbasrata uma baqdaada aada leedahay ila maalin dhan aad nafsato dhexee maalin dhan aad aada nafsato ma dhigi daad maanta afraad kadib gasho saddex maalmood mar kala joogo maanta afraad inaad gashaa le maadan gelin afraad kadib aad gasho maanta shanaad gasho ama shanaad kadib aad gasho maanta lixaad aad gasho afraad waxaa ka dambeey waa shanaad shanaadna waxaa ka dambeeya waa lixaad daad meelmahaas gashay khalaas wey tacqiib maa falaysa bitacqiibin walam yajus ilkalaam kalaamkaan ma banaan oo macnaha fada laiskuma cadfi karo dakaltu lbasrata fa baqdaada ma dhihi karti waxaa lagu leeyahy xaraf kale adeegso uma adeegso welil faai fadi waxaa usugnaaday macnan macnaho aaqaru kale fadu macno kale faa'ideyda oon saddexdaan ahayn tashriik fi lxukmi tartiib iyo tacqiib saddexdaas macna macnaan ahayn ay faa'ideyda welil faai fadi usugnaaday macnan macnahaasoo aaqaru kale wahuwa macnahaasu atasabubu waa sababoobid tasabubka waxaa la ihahdaa an yakuuna almacduufu musabadan can ilmacduufi caleyh waa in macduufka uu noqdo shay ka sababoo ka dhashay macduuf caleyhi waa inuu macduufku ka dhasho macduuf caleyga an yakuuna almacduufu musababan can ilmacduufi caleyhi waa inuu macduufku noqdo shay ka sababooboo ka dhashay macduuf caleyhi waa inuu noqdo waa inuu noqdo an yakuuna almacduufu musababan can ilmacduufi caleyh macnahaasay faa'idaydaan wada laakiin macnaha kay ku faa'idaydaan laba meelood bis markay jumle isku cadafto iyo markay wasfi isku cadafto labadaas wey markaasuu yihi wadalika macnahaasuna haalibun waa mid ku badan fii cadfi ljumali jumlooyin marka laisku cadfo waxaa lamida ah marka awsaaf laisku cadfo fiiri maxamed muxidiin waqad tajid waqad tajii-u lfaau faadu inay timaadaa la arkaa fa-da addaalatu fi cadfi sifaati ismfaacilyaalka kale marka isku cadafto sifaat waa kuwaas walaalika mithaalka naxwu qawlihi tacaala ilaa wuxuu yihi aakiluuna ahlu naarku waxay cunayaan min shajarin geed xaggiisay wax ka cunayaan geedo min zaquumin zaquum aho geed naareed ah famaaliuuna waa buuxinayaan minhaa geedda xaggeeda albuduun caloolaha hadda fiiri aakiluuna soo isinfaacil maa maali uunana wa hadda fiiri mil'iga buuxinta halkay ka sababoobe akliga ha cunitaanka ay cuneena ka sababoobe marka waxay leedahay la-aakiluuna waxay ka cunayaan min shajarin geed geedaasoo min zaqumin geed naareed ah fa maaliuuna fa bisababi aklihim cunidda ay cuneen sababteed ay mali-una ka buuxinayaan mina geeda albuduuna caloolaha fa shaaribuuna fa bisababi mil batni caloosha buuxinteeda sababteed shaaribuna waxay cabayaan caleyhi geedka korkiisa minalxamin biyo karkaraan calooshaas buuxuntay geedka geed naareed markaas caloosha holce marka laga buuxiyo markaasay leeyihin cabitaana raba markaas le carun ahlu naareeda lanin haya markaasay ku dajiir tegaya markaasuu gadaal u gudba marka mid walba miduu ka sababooba calool buuxintan waxay ka sababay cunidda cabitaankanuna wuxuu ka sababa buuxinta midba miduu ka sababooba wadalika tasabubkii qaalibun waa mid ku qaaliba fi cadfi jumali lanka laba meelood wey cadfu ljumal iyo cadfu lawsaaf labadaas wey wadalika mithaalkii naxwi qawlika waa inaad tidhaahdo kale saha waa sujuuday waxaad tidhahdaa saha waa sahwiyey dhe fasajada waa sujuuday saha waa sahwiyey salaadii fa bisababi sahwi sahwiga sababtiis uu sajada la sujuuday sujuud sahwi marka xukunkan a sajada halkee ka sababoobay sahwiga ah, sahwiga sabab u ah asujuudu ah, musababun can sahwi waxaa la dhaha wazanaa waa zinaystay farujima dhagaxa lagu dira ah, farajmu musababun can izina isagaa sabab u ah isagaa sabab u ah wa saraqa waa xaday faqudica falqaطcu musababun can sariq saasa iyo wa qawlihi wa naxwu qowlihi ilahay qowlkiisa tacala ila waa sareeya fatalaqaa adamu nabi aadam wuxuu kala kulmay min rabbi xagga rabbigiis kalimaatin kalimaad kalimaad rabbanaa dalabna anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin waa kuwaas ah, ma ahan waxa weya ilaahay o nabi maxamed aan kuugu tawasulay ay yihahdeen suufiyadu quburiintu saasay leeyihin kalimaadku waxay ahaayeen inuu nebi maxamed ku tawasulay ay leeyihin ma ahayne laakiin alla sheegay qaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakununa min alkhaasiriin taasay kelimaaduu kala kulmayo rabbiyaa waafajiyey wey fa bisababi taaqi kelmadahaas la kulmidda uu la kulmay sababteed taaba calayhi ilaahay waa ka toobad aqbalay taabada faacilka waxad u celina allah allah ka toobad aqbal hadhihin aadana toobadkeenkiisu waa fatalaqa aadamuba waa toobad kale lakin toobadkayadku taasaa sheegtay ee fataaba allah ka toobad aqbalay wey hmm. fataaba alayh ilah ka toobad aqbalay falid falidalal walidalaalatihaa dhehee walidalaalatihaa fada tusida ay tusaydo darteed walidalaalatihaa fada tusida ay tusaydo darteed calaa daalika tasabubkaas tasabubkaas ustuciirad waa la caariyo qaatay fadii lirabdi xirida loo caariyo qaatay fii jawaabi shardi shardiga jawaabkiisa lagu xiro jawaabu shardiga markuusan u suban inuu adaato shardiga la xiriirsado toddobadii weeye fa-a la geliya ilaa iyadaa sabab faaideyneydeen ayadaa sabab faa'ideydeen naxwu man ya'tinii qofkii ii yimaada fa inii aniga ukrimu kii karaamaynayo maxaa yeelay jawaabu shardiga wuxuu ka sababoobaa waxa wey shardiga jawaabu shardigu sidiisa wuxuu ka sababoobaa mogta ilaa shardiga dhan oo la sheego usuulka marka laga hadlayo waa datu shardigan soo maaha saas darteeda jawaabu shardi musababun can shardi ka sababa faa marka umunaasiba ila yada macnaha iska laheed ah, man yatini qofka ii yimaada fa inii ukrimhu falkraamu musababun can lityaani taadan imaan lagu karaamayn faaday waa kaalkaas la keeno walihada saas darteeda idaa qiila hadduu yidhaahdo man dakala dari qofka gurigayga soo gala falahu dirhamu shina baan usugnaaday afaada qowlkaas wuxuu faa'iideynaa istixqaaqa dirhami dirhamka la mudashadiisa bidukuuli bisababi dukuuli lagu mudana ha oo waxaad leedahay istixqaaqu dirhami musababun min addukuul gelitaanka uu soo galu ka sababooba soo ma jeedin walow xudifa alfaafaada haddii la xadfo ictamala dalika macnahaas oo ixtimaali kara dii hadda fada la xadfo man dakala daari qofka daartayda soo galaa lahu dirham uu noqona soo ma socona tarkiibka man dakala daari fada haddaan xadafna fada ka xadaf oo ku yidhi fada ka xadaf ya xuula socodi jumla ismiya jawaa dhacda wey marka xuula socodi shiiqan weydiiy waxaan shee cabdullah xuula socon waayo ilama soconaaye se waxaan aan socayn noogu sheega war wuxuu yihi macnuuka hadla markaa fada hadii la xadfo macnuhu waa isbedela intaasu ka firiyo ee sidii sidiiya warka kuugu socaya kama wad kama wado fada marka la xadfo macnihii tasabubka ahaa daahir noqoma intaasu ka rabaa wey marka markaan kama hadlaayo jumle ismiyaha oo jawaab cadimaba u ka hadlaayo ee macnihii inuusan daahirayn intaasu ka hadlaya ee hadda si ula socdo ula socdo man dakala daari qofka daartay soo gala falahu dirham markaas waxa weeye afaada wuxuu faa'iideynaa istixqaaqa dirhami dirhamka in lagu mudanaa bidukuuli soo gelidda walow xudifa lfawfaada haddii la xadfo ixtamala daalika macnahaas wa aqbale waa ixtimaali karaa waxtamala aliqraara inuu qiranaayana waa ixtimaali kartaa bidirhami dirham lahu ninka u qirana ah, inuu leeyahay shilan igu lahaa qofka soo galaa dirham igu lahaa oo iqraara inay tahay iyo inay tahay markuu soo galo ha lagu karaameeyo waa mudanaa labada macno waa aqbali karta laakin fadii la gelsho hal macnay noqe ah, waxay noqonaydaa soo gelidda lagu mudana ah, man dakala dari ah, man dakala daari falahu diran waxay noqee soo gelidaasu ku mudana fa bisababi dukuul laakin fada marka laga daayo la man dakala daari lahu dirham qofka gurigayga soo galaa shilin waa igu leeya laba macna macni u ekaana soo gelidaas in lagu siina oo ay tahay shilinkan qofkii soo gala iska si ha miskiin hadduu ku yimaado si ina iyo inaysan ahayna ayba tahay qofka soo gala shilin wuu igu oo ay tahay wax xaq u kuu leey u qiranay labadii macnaa isoo garad dhigo maxaa yaele wixii tasabubka faa'ido lahay meesha ka baxay oo fadiye oo fadiye oo fadiye marka macnahaana hadda loo rabaa ee tarkiibka lama fiirin walow xudifa lfa fada haddii la xadfo ixtamala kalaamku wuxuu aqbala dalika macnihii hore oo ah istixqaaqu dirhamin bidukuul wax tamana wuxuu kaloo aqbala aliqraara qirasho bidirhami dirham loo qirto low lidaakili kan soo gela waqad taklul fau fadu inay ka marnaataa la arkaa fada alcaatifatu ee cadfayda liljumali jumlooyinka an hada almacna ha macnahan haalibu u yaha lguyi ee inay macnahan ka marnaataa dhici karto wa waa haalib fa kastoo jumlo cadafta hamoode waa sida haalibka sida haalibka fada jumlo cadafta ama wasfi cadafta aa faa-ideyda laakiin mar hayse faa'iidooyin la arka oo jumlana ay cadfaydo wadalika mithaalkiina ka qowli waa ilahay qowlkiisa kale tacaala ila waa sareeya ilah uu yidhi alladii allihii nasta ah. alladii allihii nasta khalaqa makhluuqa abuuray fasawa simay fiiri taswiyada oo simidda ah kama sababoobin abuurista ah, alla abuuray simiddan asagaa gaar u sameeyey labadaba isagaa sameeyey wladii allihii nasta qadara jaangooyey shay walba fahadaa kuna hanuuniyey shay walba qaabuu ilaahay u jaangooyey qaab ay u noolaadaan quraanjadu qaabay u noolaato banu aadamku qaabu u noolaado xooluhu qaabay u noolaadaan qaabkii uu u jaangooyey qaaray ilmo u helaan qaabay ilmo u helaan oo ilmo u dhalaan qaabaa ilaahay ugu qadaray qaabkii uu qadaray haddana fahada isagaa ku hanuuniyey quraanjida waa taqan meesha ilmo keelileed meesha badar keelileed meesha guri keelileed waa taqan ay dhalato waa raadseen ridan hadday ilmo dhasho ilmuhu isagoo xaliil inta istaagu naaska nuuga ha ha ha waa saas ha ugaarta duurka joogta hadday ilmaha dhalaan ilmigii xaliilo hadda ka soo baxay hooyadii ta istaago uu naaska raadinay ha hashu hadday dhasho ilmuhu inta istaagu naaska raadinay allah inta abuurayuu kuna hanuuniye isagaa ku hanuuniye quraanjada markay dhasho qaabay u noosh qaabay u barakoota isku dhasha guryaha qaabay u raadsata allihii marka hore u qadaray aa ku hanuuniyey marka ma ahan kuwaano dhan ma ahan tasabud maaha hanuunidda qadaridda kama sababeyn alle arrinuu gaar u sameeye wey waladii allihii akraja soo saaray almarcaa daaqa naqa iyo doogga allah soo saaray fa jacalahu kadibna ka dhigay guhaaan dun axwaa madow dun madow caws madoobno marka madoobaashadaanu sababtu ma soo bixidda soo bixidda qoyaanigu la soo baxay ee waa arin kale oo ilaahay sideedu u sameeyey marka tasabubkii maray ka marnaa kartaa faad maray ka marnaa kartaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina mxamed